bismillahi raxmaan raxiim kulanti wacan wanaagsan dhegeystayaal idil ahaantiinba halkan waa reediyo kulmiye kuna soo dhawaada barnaamijka ogaal kale ismaqal wanaagsan waa subax khamiisa taariikhduna ku beegan tahay lixiyo labaatanka bisha tobnaad ee oktoobar sannadda laba kun qodobada barnaamijka ogaal aad ku maqli doontaan haddii uu eebe idmana waxaa ka mid ah ciidamada ammaanka oo saacadihii lasoo dhaafay howlgallo ka sameeyey qaybo ka mida ah degmooyinka gobolka banaadir iyo maamulka gobolka banaadir oo sheegay in gacanta lagu soo dhigay rag ku labisan diriiska ciidanka oo dhac u geysanaya qaybaha kala duwan ee bulshada ku dhowaad labaatan qof oo ku dhintay toogasho wadareed ka dhacday gudaha carriga maraykanka iyo laba qaraar oo lagu soo afjarayo rabshadaha qasa oo ay ku fashilmeen golaha ammaanka ee qaramada midoobey qodobadaasi xubnihii joogtada joogtadaha ee barnaamijka ayaad maqli doontaana u diyaargarooba dhegaysiga barnaamijka ogaal somalaa xiljecele xagashiyo boqnaha iyo xididada iskooyay mareegteeda xidhatooy xaqiraada badan iyo xiqdiga ku loogaye xusuustaada dib u eeg

xamar xoolo darashaay xilkaya qarabooy dabkan hawliga kacay haw noqonin xabe xalka nabada amniga qof kasta xilgooniya ha iska saaro xaggiisa waatahay dhegeystayaal heestaasi waxay dahafur ahayd barnaamijka ogaal cudud xoog leh iyo ciirsi dawladnimo calan la harsadiyo cadli iyo garsoor caano nabadaa leh cadow loo jabiyo meedad ciidda waran cawadaran iyo hoob cudur iyo asaay ceyr iyo agoon cuuryaan gablama ba'ay colaadaa leh caqli suuban iyo cilmi iyo aqoon caweys dhallinyariyo tartan iyo ciyaar farxad iyo caruus caano nabadaa leh burbur baaba barakac kufsi iyo boob cataaw iyo darxumo ceeb iyo dagaag cagabarar iyo silac ciil colaadaa leh dugsi caafimaad iyo cashar iyo tacliin caano nabadaa leh cadaab aakhiriyo ciribxumo adduun hohay colaadaa leh ummad yahay cisi iyo sharaf caano nabadaa leh caano nabadaa leh naxariis hela oo hagaaga qeybihii hore barnaamijka ogaal ayaad dhegeysaneysaan ee haynu ku bilownay qaar ka mida ah degmooyinka gobolka banaadir ayaa waxaa saacadihii lasoo dhaafay laga sameeyey howlgallo amniga lagu xaqiijinayo howlgaladan ayaa si gaar ah uga dhacay degmada yaakshiid gudoomiyaha degmada yaakshiid oo warbaahinta la hadlay ayaa ka warbixiyey howlgalka madax ka socota gobolka banaadir ee ku-xigeenka amniga iyo siyaasadda gobolka iyo xogayaha guud kuwaas oo kormeeraya xaaladaha baryaanba guddiga oo kormeerka gobolka oo magacaabay gudoomiyaha gobolka banaadir ahna duqa magaalada muqdisho waxaa gudoomiye u ah guddigaas kormeerka gudoomiyaha amniga siyaasadda gudoomiye kuxeen waa xogeyaha marka kormeerkaas ayaa noolagu yimid lagu kormeeraya xaaladaha amni iyo shaqooyin ka socda degmada waxaan dhammaan tagnay waaxaha degmada ay ka kooban tahay afarta waax iyo dhammaanaan kusoo wareegnay waxaan tagnay xarumaha eh, iyo qeybaha ay ku caweeyaan bulshada bulshada eh, annagoo mid mid u wareysanaynay waxaan kormeernay laamiyada degmada iyo dhammaan waaxaha xaafadaha qaar aan kusoo wareegnay alxamdulilah xaaladda amni ee degmada iyo xaaladeeda ee maanta soo arag caawa soo aragnaba guddoomiyaashana iyo xogayahana ay markhaati ka yihiinna aada u fiicneed alxamdulilah anaga laakiin is ammaani mayna ayagaa wixii ku aadan arrintaas wax ka dhihi doono alxamdulilah caawa waxaa noo qabsooma kormeer aad iyo aad u qiimo badan annagana muhiimaddeena koowaad waxaa waa maamulka gobolka banaadir nahnay in aan isdhigan baryahan amniga degmada gobolka banaadir aad u fiicnaa oo xalab u shirka amniga caasimadda jiray amniga gobolka aad u fiicnaa laakiin inaan feejignaano oo ka feejignaano markay maqan yihiin cadowga inay noogu maqan yihiin dhagar iyo inay maleegaan falalkooda guracanay marka inaan mar walba waxa ugu weyn hadda kormeerkan loo sameynaya waxay ahayd inaan mar walba feejignaano u diyaarsanaano inaan ka hortagno dhagarta cadowga haddii aanaan maamulka degmada yaksha arrintaas diyaara u nahnay annagoo kaashanayna laamihina amniga booliiska iyo nabad oo taliyayaasha booliiska iyo nabad sugidda degmada aan aad iyo aad ugu mahad wada shaqayn aad iyo aad u fiican oo qurux badan ayaana dhex taalo waxaan ka shaqaynayna waa dan guud iyo bulshada degmada yaksha inaan u shaqaynayno qof dan gaara ka shaqaynaya ma jirto taasaan isku garabsanaa ku wada shaqaynaa mar walbana isku garab taaganaa bulshadana degmada yakshiina aan mas-uuliyadda u qaadnane inaan ugu shaqayna diyaar u nahnay sidoo kale baryahan waxaa xoog saarayna aad iyo aad u wadnay nadaafadda degmada oo dad badan hadda baryahan waxaa arkaya miidiya laga qaylinayay oo saldhigii degmada waxaa lagu qaadanaya lacaga lagu qaadanaa lacaga la ogoleyna lagu qaadanaa annaga waxa sharciyadda ogoleyn qofkii nagu keeno waxaan ogolnaha in wixii sharciga ku saabsan lala maro laakiin qofkii wuxuu sharci ahayn sheego asigaa berita caddeynteeda laga rabaa waxay saldhigii yaaqshiid waxaa lagu xirayay qofkii lagu arko inuu ku xadgudbo nadaafadda eh, eh, degmada sababtoo ganacsigaaga hortiisa ma ogelin in ganacsi kale laga furto laakiin waxaa raali ka tahay in lasoo dhiga qashinka hadhowna la geliyo miino eh, dhibaato ka imaata hadhowna anaga nagu eedeyso in mas-uuliyad daradeena amnigeena wixii mas-uuliyaddeena aada yani nagu eedeyso raalli kama nihin arrintaas waxaan qof allaale qofkii lagu arkana inuu nadaafadda iyo bilicda degmada ku xadgudbaayo oo meesha ku aadan laamiga iyo marshabiyeedka ku aadan danta guud ilaalinayn waa la ganaaxaa haddii ganaaxaas uu bixin waayena saldhigaa lagu xiraa waxa lagu ganaaxaan wax jeebkeena mahaane waxaa lagu ganaaxaa boonadii dowladda hoose xamar taasaana farta laga saara haddii boono kale lagu keenana annagaa dembiga qaadana laakiin miidiyaha iyo waxyaabaha facebook lagu qoraayo dadka lagu soo qoraayo waxaa laga rabaa wixii caddaynteeda laga rabaa haduu ilah yidhaha hadday caddaynteeda keeni waayana insha allah sharcigan aan la tiigsan doonnaa baryahan sidoo kale waxaan gudoomiymaamulkii kormeerka ka socda guddoon ku-xeenka iyo xogeeya guud waxaan tusanay dhismayaasha ka socdo degmada wadooyinka socda interlogyada laamiyada iyo horumarka degmada ka socdaan ee nala arkeen aad iyo aad ugu mahad celinaynaa waxaan diyaar u nahnay inaan mar walba fulino awaamirta madaxda sare ee gobolka uu hogaaminaya gudoomiyaha gobolka banaadir handuu magaalada muqdisho madadan yuusuf xuseen jimcaale madaale taasaan diyaar u nahnay aan ku shaqayn doonaa hadduu ilaah yidhaahdo sidoo kale waxaan soo aragnay laamigii towfiiq gudoomi ku-xigeenka iyo xogayaha guudba ay nala arkeen laamigaas oo u baahan dhismo arrintaasna boqolkiiba boqol inay nagala shaqeynaan oo ku ballannay annaga haddaanahna degmadii iyo bulshadii degmada yaaqshiidne inaan arrintaas xoogga saarno qaybtii kaalinta ugu aadanna ka qaadanno gobolka banaadirne sidaan hore ugu baranaba oo arrintaas nagu taageero aan rajeynayna hadduu ilaha yihahdo insha allahna mar dhow laamiga towfiiq wuxuu heli doonaa dhagax dhig iyo dhismo insha allahu tacala aadayaa mahadsantiinkaasina wuxuu ahaa gudoomiyaha degmada yaqshi suleymaan oo ka warbixinayey howlgal xaaladda amni ay u kuurgalayeen oo gudaha degmadaasi ka dhacay katakata qashinka jidka walaale ummaddu u dhexeeya kadaa qashinka ku subaysa maxaa kaa galay adimaa ku hoyda walaalay miyaadan ogeyn in nebigeenna naxariis nabadgel korkiisa ahaatee uu yidhi iimaanka waa lixdan iyo dhowr laamood ama toddobaatan iyo dhowr laamood kan ugu weynna uu yahay towxiidka kiisa ugu yarna uu yahay jidka inaad ka qaado dadka wax dhibaayo qof moos ba allah ka dhige adna isweydii bal waad ku shubaysaayo iimaan ma leedahay gudoomiye ku amniga ee siyaasadda gobolka banaadir maxamed axmed diiriye yaboo uu warbaahinta la hadlay ayaa sheegay in laga hortagay kooxo dharka ciidanka soo xirta kadibna dhac u geysta dadka shacabka ah dhammaan xogeeyaha guud iyo guddoomiyaha degmada taliyaha saldhigga degmada saaxiibada maaragta saxaafadda taliyaha nabad sugidda dhammaan reer yakshiid kormeer bilowday hal saac iyo barhamiennimo oo hadda xilligan oo lix saaca aan joogno degmada qaybaheeda kala duwan meel ka mid ah ayaan ku soo gaarna wakhtigan waxaan soo marnay meelo fara badan dad dukaamaysanaya dad maaragtay goobahoodii ganacsiga jooga kuwo xaafadaha dhexdooda jooga meelo badanaa soo marnay waxaan xog waraysanaynay oo si gooniya aan dadka qof qof u weydiinaynay sida degmada iyo amnigeedu u yahay waxaa ugu muhiimsan oo aan kormeerayna oo aan rabnay inaan ogaanno amniga ayuu ah maxaa yeelay dadka magaalada muqdisho joogaa waxa koowaad iyo waxa labaad iyo waxa saddexaad ay u baahan yihiin waa amniga waxaad og tihiin degmada yakshid waxay ka mid ahayd meelihii ciyaal weerada aada looga sheega jiray dadka dadka hamiinkii dhaca oo taleefannada ka qaata aad looga sheega jiray mararka qaarkood ciidamo diriiska dowladda dad wataa ay dadka dhici jireen waxaasoo dhan ayay maaragtay ka jiri jiray dadka sababta aan u waraysanayna sidaasay ahayd annagoo og wax badan inay iska beddeleen magaalada muqdisho iyo amnigeeda iyo degmooyinka ayaan haddana si gooniya ugu kuurgalayn marka waxay noo sheegeen aad iyo aad inay xaaladda u fiican tahay waxaa nala socday guddoomiyaha degmada iyo labadii taliye taliyaha nabad sugidda iyo taliyaha saldhigga labaduba waa nala socdeen aad ayaan ugu faraxnay eh, sida degmada iyo maamulkeeda iyo hay-adaha ammaanka u wada shaqaynaayeen sida maaragta dadku ay ugu faraxsanaayeen oo weliba ay u ducaynaayeen dowladda ay u ducaynaayeen oo maamulka gobolka iyo hay-adaha ammaanka ay ugu ducaynaayeen xaqiiqada oo weliba kalle iyo laabke ah marka waxaan rabaa shaqadaas quruxda badneed oo maaragta madaxdaas nala socotay ay wadeen inay sidaas u wadaan u joogteeyaan dadkana waa la dardaaranna waxaan kula dardaarana hay-adaha ammaanka inay la shaqeeyaan iyo maamulka gobolka iyo degmada intaba waxa ay sheegayeen lama gaarin xaqiiqatan haddii maaragtay aysan la iskaasho lahayn oo saas loo wada shaqeeyeen Eh, gaar ahaanna degmooyinka maaragta gobolka banaadirna hay-adaha kala duwanoo ama kuwa amniga ha noqdeen ama guddoomiyaashe inay sidaasoo kale u roondeeyaan socdaan cadowgu mar kasto wuxuu isku dayayaa inuu nagaado inuu fursad maaragta raadsado ayuu isku dayayaa ama ha noqdeen kuwa eh, khawaarijta ama ha noqdeen kuwa kaleoo dadka shacabka inay dhibaateeyaan diyaar u ah ama ciyaal ha la yidhaahdo ama dadka maaragtay tuugada dadka hantidooda dhacaya ha noqdeen waxay isku dayayaan wax yar inay wakhti raadiyaan fursad ay raadi karaan marka waxaan rabnaa fursadda inaan u diidna hadduu ilaah yidhaahdo ilaaha mahadle eh, hay-adaha ammaankuna si gooniya ayay ugu mahadsan yihiin iyo maamulka maamullada degmooyinka oo iskaashanaya sida quruxda badanoo ay u wada shaqeeyaan uga hortagaan falalka maaragta gabagabadii waxaan rabaa dadka magaalada muqdisho inaan ugu baaqo la shaqeeya hay-adaha ammaanka iyo maamulka gobolka banaadir meesha maanta aan joogno iyo meel ka fiicanaan hiigsanaynaa waana tegi doonnaa marka hadduu ilaahay yidhaahdo haddaan iskaashanno barwaaqo iyo nabad iyo ammaanan ku noolaanaynaa iskaashiyaa ballan ah inaan isgarab istaagnaa ballan ah in eh, garawaaga la soo sheego xaafadihiinna ku dhuumaysa dhuumaalaysanaya ayaa la rabaa kaasina wuxuu ahaa gudoomiye ku-xigeenka amniga iyo siyaasadda gobolka banaadir maxamed axmed diiri ayaaba oo ka warbixinayay howlgal ciidamada ammaanka ay ka sameeyeen qeybo kamid ah degmooyinka gobolka banaadir laba qaraar oo lagu soo afjarayo rabshadaha gazah ayaa ku fashilmay golaha ammaanka ee qaramada midoobay golaha ammaanka ee qaramada midoobay ayaa markale ku guul daraystay inuu wax ka qabto colaada israel iyo xamaas inkastoo ay soo xumaanaysa xaaladda biniaadantinimo oo ka taagana dhulka falastiiniyiinta ee gaza ruushka iyo shiinaha ayaa arbacadii diiday qaraarka mareykanka ah ee ku baaqaya in la joojiyo biniaadantinimada si loo ogolaado in la gaaro gargaarka biniaadantinimo ilaalinta rayidka iyo in la joojiyo hubeynta xamaas iyo kooxaha kale oo hubeysan ee mareykanka gaza qoraalka xafiiltanka ah ee soo bandhigtay moscow ayaa markaas ku guuldaraystay inay soo saarto taageero ku filan mareykanka ayaa hoos u dhigay qoraal bilow ah oo la sii daayay asbuucan dhammaadkiisa kadib markii diblomaasiyiintu ay sheegeen in ay ka naxeen sida ay ugu guuldaraysteen in ay aqoonsadaan dhibaatada bini-aadantinimo iyo hadalkeedii geesinimada lahaa ee ahaa in israail ay xaq u leedahay in ay isdifaacdo dhammaantiin waa idin dhageysanay ayay safiirka Mareykanka ee Qaramada Midoobay Linda Thomas u sheegtay shan iyo toban xubnood ee golaha kadib diidmada Ruushka iyo Shiinaha taas oo ay ku tilmaantay mid niyad jab ah inkastoo ay codbixinta maanta ahayd dib u dhac waa in aan la joojinin howlgalada socda toban xubnood ayaa u codeeyey qaraarka halka imaaraadka carabta ay u codeeyeen maya Brazil iyo Mozambique ayaa iyana ka aamusay dhankooda markii la marayay qeybaha codbixinta waxay ahayd tillaabo naadir ah oo uu mareykanku u soo jeediyey in tillaabo laga qaado golaha ammaanka balse diblomaasiyiintu waxa ay xuseen in joojinta bini-aadantinimo aysan la mid ahayn xabad joojinta taasoo uu taageeray xogayaha guud ee qaramada midoobey antonio guteres xakintu waxay socon kartaa saacado yar oo kaliya qabi qoraalka kama turjumayo baaqiyada ugu xoogan adduunka ee xabad joojinta dagaalka kamana caawineyso xalinta arintan safiirka shiinaha ee qaramada midoobay shan john ayaa u sheegay golaha codaynta kadib waqti xaadirkan xabad joojintu maaha oo keliya erey diblomaasiyadeed waxay ka dhigan tahay nolosha iyo dhimashada dad badan oo rayid ah kadib markii uu ku guuldaraystay qaraarkii mareykanka golaha ammaanka ayaa u codeeyey qoraal uu soo diyaariyey ruushka oo ku baaqaya xabad joojinta biniaadantinimo oo ku baaqaya xabadjoojinta aadantinimo iyo sidoo kale noqoshada amarka israa'iil ee dadka rayidka ah ee khaza inay u guuraan koonfurta ka weerarka dhulka ah waxay ahayd isku daygii labaad ee ruushka ee xalinta laakiin dadaalku waxa uu helay afar cod oo keliya daygii ugu horreeyay oktoobar lix iyo waxa uu helay taageerada shan xubnood oo golaha ah safiirka imaaraadka lana nusebe oo taageertay qaraarka ruushka ayaa sheegtay in golaha ammaanka looga baahan yahay inuu si dhab ah uga jawaabo xaaladda cakiran ee gaza toban xubnood ee golaha ammaanka ee la doortay ayaa hadda qorsheynaya in ay ka shaqeeyaan qaraar raqabyo ah oo cusub safiirka malta ee qaramada midoobay veneza ayaa tiri qaraar ay soo diyaarisay baraaziil oo lasoo bandhigay sideed iyo tobankii oktoobar ayaa waxaa diiday mareykanka kaasoo sheegay in aysan saameyn ku filan lagu adkeynayo markaasi xuquuqda israael ee ah inay isdifaacaan ruushka iyo ingiriiska ayaa ka ahamsay xiisadan ayaa sidoo kale waxaa gacanta ku haya khatarta sii kordheysa ee ku saabsan qulqulka gobolka tani waxa ay dalbaneysaa fiiro gaar ah oo aan la kala qaybin varezel ayaa tiri waxaan saaran waajib iyo waajibaad inaan wax ka qabanno iyadoo uu jiro ismariwaaga golaha ayaa boqol xubnood ee golaha loo dhan yahay ee qaramada midoobe waxay maalinta jimcaha ahayd u codeyn doonaan ama maalinta jimcaha eena soo aadan u codeyn doonaan qaraarka qabyo ah oo ay soo bandhigeen dalalka carabta iyo kuwo kale oo ku baaqaya xabadjoojinta deg dega ah ma jiro waddan ku leh codka diidmada qayaxan ee golaha loo dhan yahay iyadoo go'aamadii ka soo baxay aanay ahayn kuwa dhaqangal ah haddana waxay wataan miisaan siyaasadeed israa'iil ayaa sheegtay inay doonayso inay tirtirto xamaas oo maamusho gaza si ay uga aargoosato weerarkii toddobadii oktoobar ay kooxdu ku dishay kun iyo oo qof ugu yaraan laba qof oo kalena ay ku qafaasheen israa'iil ayaa go-doomisay gaza waxa ayna milyan oo qof ee ku nool ay u geysatay duqeyn aan kala joogsi lahayn maamulka falastiin ayaa sheegay in ka badan lix boqol la dilay tan iyo markii dagaalka uu bilowday weli waxaad dhegeysanaysaan ogaal weli waxaad dhegeysanaysaan barnaamijka ogaale markaana kusoo dhawaada xubinta bandhiga warbaahinta bulshada kusoo dhawaada xubinta bandhiga warbaahinta bulshada sheekooyinkii maqaalada lagu daabaco baraha bulshada iyo hadalhaynta saacadii lasoo dhaafay ayada xubinta ku dhagaysataan wadajir waxaa idila socodsiinaya cabdulaahi bootaan xidig iyo luul maxamuud markaan ku hormarno dhanka hadalhaynta waa tahay luuley hadarhaynta haddii aan ku horumarnana jenaraal sheegow dowladda soomaaliya ay gacanta kusoo dhigtay kadib markii ciidamo isaga ilaalo u ahaa iyo sidoo kale ciidamo ka tirsan booliska soomaaliya uu dagaal ku dhex maray degmada wadajir ee gobolka banaadir bilooyin ka hor ayaa maanta waxaa lagu wadaa in maxkamadda lasoo taajiyo si dembiyadii halkaa ka dhacay weerarkii saacadaha qaatay ee dhex maray isaga iyo ilaaladii oo watay iyo ciidamadii booliiska ahaa ee halkaas weerarka ka geystay si loo ogaado dhacdadaas ayaa maanta maxkamadda eh, waxa ay wadaa ayaa maanta lagu wadaa in maxkamadda ayaa maanta lagu wadaa in maxkamadda lasoo hortaajiyo luuley waxaan xusid mudan genaraal sheegow markii lasoo xiray in magaalada muqdisho banaabaxyo aada ay isu qabsadeen iyadoo markaasi taageerayaal fara badan oo ku qaylinayay in yani generaalka lagu haysto xaqdarro ay markaa la arkayay iyagoo laamiyada markaasi dureera islamarkaana cod dheer ku waa inuu sheego helaa cadaaladda taas ayaana waxaa laleeyahay maanta waxaay tahay mid baraha bulshada aada u haysata mm-hmm. waxaana laga dharu sugayaa eh, maxkamadda iyo sidoo kale soo muuqashada generaalka iyo eh, baaritaanka lagu sameyn doono kiisaskii dhacay iyo sidoo kale waxyaabaha ka dambeeya xarigiisii intaba sidoo kale hadalhaynta dhankayga haddii aan sii raacsada cabdulaahi waxaa baraha bulshada lagu hadalhayaa tartanka xiisaha badan ee champions liaga weli waxaa la ciyaarayaa heerka gurubyada kulan xiiso badan ayaa xalay wuxuu dhexmaray kooxda b s g iyo a c milan kooxaha reer faranse iyo weliba sidoo kale naadiga a c milan oo ka socota talyaaniga ayaa xalay saddex gooli eber waxaa lagu xasuuqa naadiga milan oo xalay marti waheed b s g oo gurigeeda ku garaacaysay milan iyo sidoo kale b s g waxay ku wada jiraan groupka f ee tartanka amaba gruubyada tartanka champions leaga haatan milan booska afraad ee gruubka kaga jirtaa laba dhibcoodoo oo keliya ayay haysataa inay gruubka ka horeyso ayaana muuqata sida muuqata ac milan waxaa laleeyahay tartanka champions leaga halkan ayay uga hari kartaa waxaa booska koowaad groupka f ku jira b s g booska labaad brushia dortmond booska saddexaad eh, newcastle united ac milan marka groupka waa ay ka dhacday oo laba laba dhibcood oo keliya ayay haysataa aad ayaana loo hadalhayaa naadiga reer talyaani oo hadda sanadkan tartanka champions leaga heerkii gruubyada kaga hareyso hadalhaynta haddaan halkaas kaga tagno markaana qormooyinka waa tahay luuliya qormada ugu horreysa dhankaygana qisooyinka cajiibka ah ee maadda iyo kaftanka ah ee saxaabada ka dhex dhacay aad ayay u badan yihiin waxaanse idiin soo tabinaynaa mid ka mid ah kaftanadaas oo kaftanadaas oo loo tiiriyo cumar ibnu khadaab ee baraalli ka ahaado cumar ayaa soo dhinac fadhiistay nebiga naxariistiiyo nabadgelyo korkiisa ha ahaatee koolkaasoo ay wadaageen saxan timir ah cumar oo nebiga la kaftamayay ayaa lafihii timirta ee uu cunay waxa uu dhigay nebiga hortiisa markii ay cunistii timirta dhammeeyeen ayuu cumar farta ku fiiqay lafihii timirta oo uu nebiga ku yidhi rasuulka ilaahayow waxaas oo dhan adiga miyaa cunay kolkaasuu rasuulka oo kaftamaya ugu jawaabay keebaa cunis badan cumarow kan timirta cunay ee lafaha ka saaray iyo kan timirta macalafihiediiba cunay dambeyso dhankeyga haddii aan soo qabto ibnulqayim ilaahay ha u naxariistee waxauu yidhi dadka salaada dukada waxay u qaybsamaan shan qaybood oo kale ah kow mid ilaahay ku ciqaabo salaadiisa mid ilaahay ku xisaabiya salaadiisa mid ilaahay ugu kafaaro gudo salaadiisa afar mid ilaahay ku abaalmariyo salaadiisa shan mid ilaahay kusoo dhaweeyay salaadiisa haddaba sidee ayay u kala qaybsamaan maxayse kala yihiin shantaasi qof kow kan ilaahay ku ciqaabo salaadiisa waa kee waa kan aan danka lahayn oo aan la imaan waysada tiirarka iyo waajibaadka iyo shuruudaha salaadu leedahay kan ilaahay ku xisaabiya salaadiisa waa kan dhammeeya ee oofiya tiirarka waajibaadka iyo shuruucda salaadda hase ahaatee marka uu salaadda galay ilaa uu ka baxay aan ogeyn wax uu ku hadlay maskaxdiisuna tahay mid baxsan ilaa uu yidhi asalaamu calaykum oo weliba u degdega si uu howlihiisa adduunyada u gaaro kan ilaahay uu kafaaro gudo salaaddiisa waa ruuxa gutay tiirarka waajibaadka iyo shuruucda salaadda ee marka uu salaada galay ilaa uu ka baxayo la tacaalayay naftiisa shaydaankuna waxa uu rabaa in aanu qalbigiisa ka bixin inta uu ku jiro salaaddana sidaa darteed waxa uu ku sugnaa halganka naftiisa ah afar kan ilaahay ku abaalmariyay salaadiisa waa midka guta tiirarka waajibaadka shuruudaha iyo awaamiirta salaadda oo ku qushuuca salaada taasina ajar iyo xasanaad ilaahay ayaa ka siiya salaadiisa shan kan ilaahay ku soo dhoweeya salaadiisa waa midka ilaahay ku soo dhoweeya salaadiisa darajo sare waa kana xasuusta in eebbe qibladiisa yahay waana midda ay ku kala duwan yihiin isaga iyo midka afaraad oo ah midka la khushuucsan salaadiisa balse aan xusuusan inuu eebbe la xiriiro iyo in eebbe yahay qibladiisa kulammadan ayaa waxaa ka soo xiganay qof baraha bulshada ku soo gala cabdulla faarax guud ahaan iyada ayaa u dambaysay xubintii bandhigga warbaahinta bulshada tan kulan dambe waa cabdulaahi luuloodi leh sidaas iyo nabadgelyo weli waxaad dhegeysanaysaan barnaamijka ogaal qaybihii dambe ee barnaamijka ogaalayaan isla soo gaarnaya markaana kusoo dhawaada xubintii kalamaan wiilkaygiiow hee ii soo tiri isbitaallada magaalada ku yaala soomaali sudaneys kow bes allaahu akbar war meeqaa tabeelaan laamiyada ku arkaayay abba matayaad rabtaa mise tabeelle tayo allay leh haba u labayn soomaali sudaneys somaali sudanes hosbital s s h koonkan aadmiga jooga qof kastaa kurbadiisiyo kaskiisuu hadlayaaho dadku waa kalamaan haddii aad kululaato hala boodin ka shee kaalintaada ka qaado dadku waa kalamaane wixii kula wanaagsan qaar baa kohanayee ha kasoomin dhegayste dadku waa kalamaane intaas waa kaftan waane markanna ku soo dhowaada xubintii kalamaan war kalamaane waxaan maqli jiray eh. safarkii danaha soomaaliyeed eh. usaan qaadayo wanaagsan war bashiir madaxweyne muuse bixi miyaa safray waqlow mugooja hadduu tegey warba waa hurdaysaa madaxweyne xasan sheekh barisris buu ka degay baa la yidhi ingiriiskana waa usii gudbahayaa baa la yidhi qaramada midoobeyna wuxuu ku amri doonaa baa la yidhi cunaqabataynta hobka hadda inay soomaaliya ka qaadaan hay caalamka sida bangiga adduunka iyo imfta wuxuu ku qasbi doonaa baa la yidhi in laga cafiyo deynta soomaaliya war bashiirow gulwadayntaadu waa fogaatee heeska sheekada ku bilowda ka ogaada inaad muraad leedahay ma iskushaandhayntii baa soo dhow wani bilaash ku shaqaynahayaad aragta gaartay war bashiiroo waxaad heli laheed badaniyaa kuu qoonsanaye khudbaduu maanta baarlamaanka buntland u jeediyana waxa uu ku sheegay golaha wadatashiga inuusan shaqo ku lahayn sababtoo ah hay-ad dastuuriya maahanuu yidhi xasan shiikhna wuxuu yidhi dowladnimadii soomaaliya uu burburinayaa deyntana waxba yaan nala ka xafin inuu yidhi warbawa nama taqaanina sidaasuu dowlad ku dhisahayaa war bashiiro war ma hayside ixtiraafkii nidani baa laalay wuxuuna yidhi khaatuma buntland bay ka tirsan tahay dowladda soomaaliyana keligeed go'aanka ma gaari karto dee somalilan haddaanu nahayna hadalka dani waa soo dhowaynaynaa marka waxaan ku odhan lahaa dowladda somalilan maxaa lagu diidan yahay dadkaygu hadduu tashaday maxaa loo daba socdaa war buntland war kama haysaane ciidamo taabacsan mucaaradka ayaa shiray maanta waxayna dhaheen doorashada buntland wakhtigii loogu tala galay markii la gaaro haddii ay dhici weyso oo sidii loo qaban jiray si aan ahayn loo qabto wixii ka dhaca madaxweynaha dhabarka u ridanaya war anigu waxaan maqlayaa yaquub siyaadoole januari haddii la gaaro madaxtooyada maqaayadan ka dhiganaynaa haddaan rabnaa annagaa iskale marka ciidankaas ma yaaquub oo kalaa taliyu ah warma buntland qarabeed ayaantaasi sibaa wax ka yihiine caasimadii garow waan rabnay soomaali o dhamman had caasimad u ahaato qola goonihi inay tirada annagaasaan rabna ka yeelin haddii qalad weeye madaxweyne denina wuxuu wadaa waa dimuqraadiyad marka waxaan odhan lahaa ku kudayo buntland dayo siday dowladeedu tahay war bashiireero puntland war kama hayside nabadoon abwaan cabdulaahi maxamed jibriil oo la hadlay madaxweyne deni wuxuu yidhi cad ka laacay meel dheer intaad u cirba taagaysid mar baad adigu cayntaad lahayd cayr ka noqotaaye calooshaada geli boobka yuu kula cudoonaane cafis male nafcoo baha surkiiyo cunaha gaartaaye casiiskii rabbina kama aqbalo toobad celideede ninkiisa caqiidalaa garan kariyo culumma diimeede cabirtoolashadaad formaajo shalay ku cilladaynaysay caynkeedii baan doonayaa cid igu taageerta waa waxaan caqligu qaadan karin lagana ceesaaye cirkaa kaaga dhow beeg inaad nugu camaysaa buu yidhi how cadceediyo kuutaal cirka eh. wacaawo leesku celiha cadceediyo eh. kuutaal cirka eh. wacaawo leesku celiha waygu ciidsantii taaladu cayn wareegsantii haddana cidiijiiday socodkee allow allow allow allow ciilka iga bixi miyay maraysaa bowdani waxay ka maraysaa inaan dubiyo maanta inaan dib ugu soo laabto eh. labadaa darbay taagantahay haatan kala doorta war hadday saastaa cadkaanoo eh. kuxuna ama kuciiday waxuu isaga dhihi waay war ku qabsi kuqadi maysid xotaa waa jirtaaye eh. odaga hal sano oo samarsiina maa loogu daro warbow mucaaradka buntland waa dad falanoo hal mid bay ka doodahayaan war abwaan wuxuu yidhi hadda kahor allah u naxariistee maqal waxaan ku haystaa muslinka iyo waraabaha madmadowga tuhunka iyo mashaqada dhex taallaa inay tahay ismaandhaaf moodaaga xooluhu marka ay la kulanteen muuqiisa aragtay cagaheeda maashaa asna wuxuu majiiraha uga daba maleegtaa celi maganta baadida ismaqiiqidiisi iyo mintidkiiyo dadaalka ah hadba muruq u siimaa ee muxuu sameeyaa ilkaha u midigoo micidaa u gacana waar waxaa kaloo la yidhi halkaad cagaha saarlayd waa intaad la seegtaa ha ka dhicin salaamada qaar lagu sigtaa jiray war abwaanqaasimada koor wuxuu yidhi ilaahay sidaan ka arki jiray waa ku socotaaye siigada ka haysaa rag bay sababi doontaaye nin kastoo sallaan dheer u baxa siibashow xigi waar kalamaanay war ma haysaana xildhibaan barkad batuun oo la hadlay madaxweynaha muuse biixi wuxuu yidhi eh. waa markii ugu horraysay wasiirka arrimaha dibadda iyo ku-xigeenkiisii iyo kiisii kale isku mid yihiin eh. waa markii ugu horraysay wasiirka arrimaha gudaha iyo ku-xigeenkiisii iyo agaasimihiisii ay isku reer yihiin eh. waa markii ugu horraysay wasiirka caafimaadka ku-xigeenkiisa agaasimihiisa iyo qaar kaloo badan isku qolo yihiin haddana waa markii ugu horraysay wasiirka waxbarashada ku-xigeenkiisii xildhibaankiisii wuxuuba isku qolo yihiin dee wuxuu yidhi wixii oo dhan isku reer bay noqdeen warwaaqla warka barqad batun ma aadan fahmine wuxuu yidhi madaxweyne wax badan baan rabay in aan kula kulme waa ii suurtageli weysay xaaladda dalkuna meeshay marayso waad u jeeddaa gacanta inuu ka baxuuna halis u yahay hada maanta qalinkaaga dalka ugu hiiliyuu yidhi haddii kale qarankan soomalilanay sheegaysa inta naga dhaaftid mamlakatu muuse biixi u bixi baasha warmow hadda muuse ma waxay ka maraysaa mahayo mana sugaayo imana maqne maarayow sideebuu xilku maskaxdiyo qalbiga uga mirmaya Eh. uga miirmaya warbashiiru somalilan waxba ka garan mayside eh. midaami dhega male eh. hadduu malag dhawaaqe magansaday wadkaygii wartaliyii hore booliiska soomaaliya jenaraal xijaar eh. oo xamdi maxamed kadii waraysatay wuxuu yidhi eh. doorashadii dhoweedee soomaaliya sidaan u qabannay eh. oo booliiska soomaaliyeed u hirgeliyey adduunkaa hadda wax ka barta quburo badanina way ila soo xadhiidhaanoo waan siiyaa casharkaas horta waxaan ubaa jenaraal xijaar inuusan been ku sheegin wuxuu sameeyey wax cusub oon adduunka laga aqoonin inay ahaayeen mow adduunka haddee waxbaa la kala bartaaye habeen saacad gudahoodunu laba jeer hadlay ma sheegay war ha sheegin baaba yidhi ha sheegine muxuu sirtay wixii la soo maray u sheegay warma uu jiran dabagale maaha ninka hadlahayaa aryaadhaha kale maanay war ma haysiin geedkii shabaab la dhihi jira khayaano cusubow keenay macaawusley iyo ciidanka iyo cid kastoo la dagaalamaysana waa ku wargelihaynae ha ka digtoonaadeen dagaalkii ka dhaca shalay iyo doraad jicibow macaawusye macaawusleydana waa soo qaateen calankii soomaaliyana waa soo xirteen kadibna soomaalidu waa istaqaane taliyayaasha macaawusle iyo ciidamada dowladday la hadleen iyo koo isaga dhigaya inay inay macaawisle caadiya yihiin hadda hebelow xaggay kaa xigaan iyo hebelow waa kuwaanaa ka dhacday ka kadibna halhalay u toogteen muga dhagarqabe waa dhagar batayoo maalinba nuucow iska dhigaahe ha laga dhiifoonaado dhugmana ha lalahaado waaluux mageedismaris baa maalinba nuuc iska dhigaya cadowga noo dhuntayow waxaad iska soo dhigtaba dhaayaha kugu fooranoo dhalaar kale nama khaldaysi ninkii dhuumanaaye dhabarkiisu muuqde dhaqsa loo ogaadaad sidiisii ka dhigan gacantiin maxaa loo dhihi waayey waar waxaa kaloo la yidhi ogow dhuumashada qaar wuu dhabar ku muuqdaa waa dhibiyo hadiime waa dhibiyo hadiime waaqlo waxaa la yidhi dhaqaaq joog sigayga dhalan ku ilayaabe war calaa kulli ciidan iyo shacabba waxaan kula talinayaa anigu sheekada shabaab wadaa waa dhuumashowgu ilmuhu cayaari jireen hadba dhinacayna ka imaanayaan hadba dhogorna way soo yeelayaan awalna waxay ahaayeen bahal dadka dharkiisoo kale wata maalinba nuuc inay soo xirtaanna wax u diidaaya male marka bahal intii la yaqaanay iyo kuwaan la aqooninba hallayska jiro ninkii uu dhuuntaa dheef shirka dhabarka tooga shuudhowa ninkii uu dhuuntaa dheef shirka dhabarka tooga shuudhowa ah loo yiri war cabdulla waxaan kaloonkaa maqli jiray doofaarkii nin dabaana weyn ka daaqa beerta waa dabaal warkalamaanay war mahaysiine beelihii ku dagaalamayay shabeellada dhexe ciidan culusaa la kala dhex amarna waa la siiye ciidanka cid kasta oo xadgudub samaysa hubka ka dhigaa layidhi amarka ciddii idinka meeshay taagantaha ku toogtaa lagu amray hadda waxaa la rajaynayaa dabka waan waan haddii lagu kala bakhtiin waaye awood ciidan in lagu bakhtiiyo waxaa kaloo la rajaynayaa hadday ganacsado tahay iyo siyaasi tahay iyo shabaab tahayba intii ku lug lahayd dabkaasoo danka raadinaysay in ayagana midba meeshiisa loogu tago urbow ciidanka beelaha lakala dhex dhigay madaxweyne shariif ma lagala tashaday war waxaa kaloo la yidhi diintay khiyaaniyo si kale ugu qaraa laabtaane qur-aankiiyo waxay beeniyeen qowlkii nebigiiye waa duul ilaahay qarribay iyo khawaariije al-shabaab qandhiyo waa xanuun qoorta noo galae qarni hore rasuulkaa ka digay sida qiraalkaae inta ay khawaariijta xumiqaarad nala joogto inta ay carruurteenna qalan weli aan qaan gaarin inta ay dhallaan iyo qof weyn qoorta ka jarayso inta ay qabiir iyo haldoor naga qisaasayso inta uu dad qaaliya shabaab qalad u laynaayo intay qarax ku dilayaan midkii noo yar hana qaada soomaalahay gunnimo qaasa baa noogu qoran meel intii iilka looga qooday shabaab qaalaad ku deela yaa qiyaasi karaafariimahaas iyo xubintii kalamaan ayaa ugu dambeeyey barnaamijkeena tan iyo barnaamijkan kiisa kale intaan ku kulmi doono waa botaano idinleh nabadgelyo